wsala allahu wslm cla nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan soo bilownay manduumadii ahayd almanduumatu albayquuniya oo ku saabsanayd cilmu lmusطalax alxadiid waxaan soo qaadannay manduumada muqadimadeedii waxaan kaloo soo qaadannay masaa'ishii uu naadimku ka warramayey raximah اllahu tacaala wax ka midaan soo qaadannay Eh, insha allah waa la qaybayaa manduumada oo markii dowladu ay dhammaato imtixaanka la qaadayo xifdiga manduumadu awal buu ka yahay taa marka waad ku talagelaysaan insha allah su-aalana waa la is weydiinayaa cashar la dhigto waad soo akhrinaysaan oo soo diyaarinaysaan insha allah su-aalahaasi ama ha noqdaan fii matni alkitaab waxaa ku sugan ama ha noqdaan waxaa kor laga sheegayo insha allah waad soo qaybaysaan berri laga bilaabana su-aaluhu way bilaaban doonaan insha allah waxaan soo qaadanay xadiidka saxiixa ah taxriifkiisa iyo shuruudda loo shardinaya xadiidka saxiixa ah ayaan soo qaadannay carabka haddaan soo mariyo qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala abdأu bاlxamdi musaliya calى muxamadi khayri nabiyi ursila abda-u waan bilaabayaa ay nadmii haadaa nadmigaygan iyo tixdaydan waxaan ku bilaabayaa bilxamdi lilaahi casa wajal mahadan ilaahay mahadinayo ayaan ku bilaabayaa musalliyan xaalan ahay mid ammaanaya calaa muxamadin nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam khayri nebiyin moxamed kaasoo khayri nebiyi nebikii ugu khayr badnaa ah nebigaasoo ursilaa la diray aliftaasi waa alif liطlaaq baa la yidhaahdaa yani alifu taniya maahan wadiitani waa manduumadani min aqsaami alxadiii xadiidka qaybihiisa xaalay ka mid tahay cidatun aydii cidda waa midu saaxiiba tiro wa kullu waaxidin mid kasta oo ka mid ah tiradaas ataa ay yatii wuu imaanayaa wa xaddahu ay maca xaddihi tacriifkiisa maciisa ayuu imaanayaa yacni marka laguu sheegayo isagoo wato tacriifkiisa ayaa laguu sheegaya dhammaanna sheekhu tacaariifta ma wada sheegayo axyaanan yani tacriifka wuu sheegayaa axyaananna wuu iska daynaya wuxuu ku kaaftoomayaa tusaale iyo miaal buu ku kaaftoomayaa marka dhammaan yani aqsaamta uu sheegi doono oo labiyo soddon nooca dhammaantood sheekhu raximahullah ma wada tacriifin doono qayba markaasi qaybana tacriifkooduu sheegayaa qaybana tusaale ayuu markaa ka bixinayaa ayb awaluhaa ay awalu hadihi alaqsaam aqsaamtaasi midka ugu horeeya asaxiixu saxiixu weeye wa huwa saxiixu maa xadiid weeye itasala isnaaduhu sanadkiisu uu mutasil yahay walam yushada walxaal buu mutasil yahay lam yushada ay lam yuxkam calayhi bishuduud aan lagu xukumin inuu shaad yahay aw yucal ay walam yucal awd macna waa weeyaan aan la cilaynin yarwihi xaaluu warinayo cadlun caadil cadligaasoo daabidun xaafid ah can milihi mid asaga la mida ayuu ka warinayaa midka la midka wuxuu noqonayaa mid caadila oo daabit ah caadilkaasoo muctamadun la cuskado fii dabdihi xifdigiisa iyo wa naqlihi soo raridda wax soo rarayo yani markaasi la cuskado oo markaasi muctamadku cadliga ayay markaa sifa u noqonaysaa waxaan soo tilmaanay in xadiidka saxiixa ah inuu maraatib leeyahay oo kala sarreeyo maraatibtaasi waa toddoba martabo waxaa ugu sarreeya xadiidka bukhaariiyo muslim ay isku waafaqeen waa almartaba aluulaa kaasaa imaanaya martabada labaad waxaa imaanaya midka bukhaari uu la tafaruday ta saddexaad waxaa imaanaya midka imaamu muslim uu la tafaruday martabada saddexaad waxaa imaanaya midka lagu soo wariyey shardigooda waxaa martabada shanaad imaanaya yani markaasi midka lagu soo wariyey calaa shardi bukhaari ta lixaad waxaa imaanaya midka lagu soo wariyey calaa shardi muslim waxaa ugu dambeeya midka lagu soo wariyey calaa shardi hayrihima laba bayd buu ku nadmiyey alxaafid asiyuuطi raximah اllah wuxuuna yidhi marwiyudayni marwiyudayni faاlbukhaariyu fama limuslimin fama xawaa sharطahuma fasharطa أwali faثaani ثuma ma kana calى sharطi fatan hayrihima wuxuu marwiyu nayni yani waxaa ugu sarreeya labada waxay soo wariyeen ayni wuxuu ujeedaa buhaari muslim buu ujeeda marwiyu nayn marwiyu ayni ayaa ugu sareeya falbukhaariyu ay fa marwiyu lbukhaari waxaa ku xiga bukhaari midka uu soo wariyey baa ku xiga oo martabada labaad imaanaya famaa limuslimin ay famaa rawaahu muslim waxaa imaanaya martabada saddexaad midka muslim uu soo wariyey famaa xawaa shartahumaa martabada afraad waxaa imaanaya kii lagu soo wariyey calaa shari bukhaariyi wa muslim oo arki doonaa insha allah waxaa loo jeedo calaa shari shaykhayn kan afraad wuxuu noqonayaa fa sharta awalin kan hore oo bukhaari ah shardigiisa ayaa martabada shanaad imaanaya fa aani ka labaad oo muslim ah shardigiisaa martabada lixaad imaanaya uma maa kaana waxaa ku xiga oo martabada toddobaad imaanaya maa kaana calaa shari fatan hayrihima yacnii bukhaariya muslim cid aan ahayn shardigooda kii lagu soo wariyey ayaa markaa wuxuu imaanayaa martabada toddobaad qaala الnaadimu raximah اllah wاlxasanu اlmacruufu طurqan wagadat rijaaluhu laa kasaxiix ishtaharat wاlxasanu xadiidkii xasanka ahaa almacruufu midka la yaqaano weeye la garanayo urqan ay almacruufu uruquh waa midka la garanayo uruqdiisa iyo jidadkiisa waadat walxaal hadad ay ahaatay oo waqadad ay ahaatay rijaaluhu yani ruwaadda soo warinaya mushtahiriina kuwa ah kuwa caana ay yihiin laa kaaxiixi laa kaishtihaari rijaali saxiix siday u ishtihaareen ragga soo wariya xadiidka saxiixa ah saasoo kale maysan ahaan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu raximahullah xadiidka aqsaamtiisa qaybta labaad aqsaam alxadiid waxaan nidhi waa saddex waa saxiix iyo xasan iyo daciif waa marka laga eego xagga qabuulka iyo cadamkiisa culimmadii hore yani xasanka iyo saxiixa hal qayb bay u yaqaaneen agtooda qismi waaxidu ka ahaa eh, laakiin culimmada agtooda uu ka caanbaxay oo caan bixiyey waxaa ka mid ah imaam atirmidi raximah اllah cinda almutaqadimiin xadiidku laban buu u qaybsamayey saxiixun wa daciif saxiixaas ayaa markaa eh, laba martaba yeelanaya yani markaasi martaba sare iyo martaba hooseysa ta sarena waa saxiixi ta hoosena waa xasankii iyo daciifkii marka mutaqadimiintii haddaad aragto ayagoo xadiidkii odhanaya labadaa u qaybinaya hasweydiino odhan xasanka xaggay geeyeen saxiixuu ku dhex jiraa taqsiimkaas marka in loo qaybiyo saxiix iyo xasan iyo daciif waa marka laga eego qabuulka iyo cadamkiisa saxiixii iyo xasankii waxay noqonayaan maqbuul daciifkiina wuxuu noqonayaa hayru maqbuul buu noqonayaa halkan sheekhu marka wuxuu inoo tacriifinayaa xasan maxaa la yidhaahdaa tacriifku inoogu tacriifiyey wuxuu ku raacayaa sheekh la yidhaahdo abu sulaymaan alkhaaabi ayuu sheekhu tacriifan ku raacayaa abu sulaymaan alkhaaabi ayaa tacriifkan yani markaasi tilmaamay maa curifa makhrajuhu waishtahara rijaaluhu wacalayhi madaaru akar alxadiid waa tacriifka uu ku tacriifiyey abu sulaymaan alkhaaabi kitaabkiisa macaalim assunan sheekhuna isaguu daba socdaa laakiin tacriifkaasi waa tacriif waxay yidhahan culimmadu muntaqad ah lanna tacriifka waxaa la doonaya inuu noqdo jaamic maanic tacriifka ay culimmadu doorteen waxaa weeyaan tacriifka alxaafid ibnu xajar waa tacriif aan ku soo marnay xadiidka saxiixa ah laakiin farqi mowdic waaxida ayaa farqi udhexeeya wuxuu noqonayaa marka matasala sanadu binaqli cadlin taami dabdi matasala sanaduhu binaqli cadlin khafiifi dabdi mutasil sanad hayru mucallal walaa shaad waa intii saxiixa laakiin meesha yahay taam dabdi ee waxa lagu bedelayaa khafiifu dabdi farqigaasa udhaxeeya waana tacriifu markaasi ay xaafid ibnu xajar uu ku tacriifiyey ee xadiidka xasanka ah culimmada qaarkood waxay isku dayeen beydka inay yar hagaajiyaan si marka ay u waafajiyaan tacriifkaas xaafid ibnu xajar oo markaasi tacriifka ugu wanaagsan ah waxay yidhahdeen marka wاlxasanu اlkhafiifu dabdan id hadat beydka yani markaa taswiibiyeen waxay yidhaahdeen wاlxasanu اlkhafiifu dabdan id hadat rijaaluhu laa kasaxiix ishtaharat yani macnuhu noqonayo wاlxasanu xasan alkhafiifu dabdan alkhafiifu midka uu fudud yahay weeye dabdan min jihati dabdi dabdu rijaali ragga soo wariya dabdigooda ayaa khafiif ah yani taam maahan id hadat rijaaluhu raggiisa soo wariyey ruwaadda soo wariyeyna waxay noqdeen ay mushtahiriin kuwa caan ah laa kaaxiixi laa kaishtihaari rijaali saxiix xadiidka saxiixa ragga soo wariyey say u ishtihaareen oomaysan ishtihaarin lakiin waa mashhuur sida haddii la yidhahdo marka yani waa taariifkii wuxuu waafaqsan yahay xaafid ibnu xajar waana tacriif markaasi wanaagsan tacaariif kaloo fara badan bay ku tacriifiyeen culimada qaar waxay yidhaahdeen lix iyo toban tacriif waa ka badan yihiin tacaariifta lagu tacriifiyey xadiidka xasanka ah laakiin sidaas aan sheegnay tacriifka xaafid xajar ayaa ugu wanaagsan xasanku marka wuu qaybsamayaa laba uu qaybsamayaa xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi xasanun lidaatihi waa midka tacriifka ah aan sheegnay leh xasan liayrihi asagu wuxuu noqonayaa kulu xadiiin daciifin yanjabiru dacfuh bimajii'ihi min wajhin aakhara milih waxaa la yidhahdaa xasan liayrihi waa xadii kasta oo aciif ah xadiid kasta oo daciif ah laakiin yanjabiru dacfuhu dacfigiisa waa la kabi karaa ayib bimajii'ihi min wajhin aakhar milih daciif kale markuu u yimaado daciifkaasaa xoojinaya kaasoo kale marka waxaa loo yaqaana xasanu liayrihi xasanu liayrihi liayrihi waxaa loogu darayaa yani xusnigan ama xasannimadan keligii ma uusan laakiin markii daciif kale loo keenay markii axaadiitan isu keenayo mid kasta marka gaar loo eego si gooniya loo eego waa daciif laakiin markii mid kale loo keeno ayuu markaas xoogaysanayaa oo wuxuu noqonayaa yani wuxuu noqonayaa xasan laakiin xasanu liayrihi ayrka u yimid buu xasan ku noqday haddii yani hayrkii laga saaro oo daatadiis keligii la eego daciif buu noqonaya laa tukhaasim ahla qawmin fadaciifaani yadlibaani qawiyan nin shaacira odhanaya yanii laba daciifa ah, way isxoojiyaan marka aciif daciif haddii lagu daro xasan liayrihi ayuu noqonaya xasan likhayrihi ayuu noqonaya marka labadaas qaybood ayaa loo qaybinaya xasan lidaatihi sheekhu hadda midka uu tacriifinayo nadmiga waa xasanu lidaatihi weeyaan culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya labaduba beytka waa laga qaadanaya xasanun lidaatihi iyo xasanun lighayrihi labaduba beytkana laga qaadanaya see looga qaadanaya walxasanu lmacruufu uruqan walxasanu almacruufu turqan turuq markuu ka yimaado oo dhowr dariiq ka yimaado xasan noqonaya kaasi marka wuxuu noqonaya xasan liayrihi lanna asaga xasan wuxuu ku noqdaa markuu isu yimaado dhowr daciif isu yimaada duruqaasaa laga fahmaya marka dhowr ariiqoo isku yimid ayaa markaasi xasan liayrihi noqonaya halkaasa laga qaadanaya waqadat rijaaluhu laa ka saxiix ishtaharatna wuxuu noqonayaa bay yihahdeen xasanun lidaatihi buu noqonaya marka culimmada qaar ka midana waxay leeyihiin labaduba waa laga qaadanaya laakiin sida marka daahirka waxay u muuqataa inuu sheekhu yani xasanu lidaatihi uu tacriifinayo kuna waafaqayo abu sulaymaan alkhaaabi raximah ullah eh, xadiikaas marka xasanun yani xasanka ah yani waa xadii la xujaysanayo yani waa xadii la xujaysanayo haddaan tusaalayno innagoo shuruuddii eegayna hal xadii oo marka xadii xasan ah wuxuu noqonayaa xadiidka abu daawuud uu soo wariyey abu daawuud wuxuu yidhi xadaana muxamed ibn lmuhana xadaanii cabdالsalaam xadaana muusa ibnu khalf can qataada can anas ibn malik can الnabiyi sal اllah alيه wasalam qaal qaala rasuulu اllahi sal اllah alيه wasalam lian aqcuda maca qowmi yadkuruuna allaha tacaalى min salaati اlghadaati xata taطluca الshamsu axabu ilaya min an uctiqa arbacata min walad ismaaciil xadiidkaas imaam abi daawuud baa soo saaray ragga ku sugan haddii aan markaa shuruudii ka eegno xadiidka xasanka ah ninka ugu horeeya maxamed ibnu muhanna xaafid ibnu xajar raximah llah kitaabkiisa taqriibu tahdiibka markuu u tarjamaynayey wuxuu sheegay inuu yahay iqatun abtun iqatun habtun inuu yahay buu sheegay ninka ku xiga oo ah cabdisalaam ibnu muahar markuu u tarjamaynayay wuxuu xaafidku yidhi saduuqun waa saduuq buu yidhi saduuq weeyaan ninka ku sii xiga oo muusa ibnu khalaf ah markuu u tarjamaynaya wuxuu yidhi saduuqun caabidun lahu awhaam lahu awhaam yani marar wax ismoodsiiyaa ninka ku xiga waa qataada wuxuu ku sheegay inuu yahay iqatun abtun iqatun habtun yani alfaadan waa alfaada tacdiilka weeyaan marka nin la ammaanaya ayaa alfaadan la isticmaalaa waa arki doona insha allah alfaad jarxi iyo alfaad tacdiil ayaa jira marka la ammaanayo alfaadda wax lagu ammaano iqatun iyo xujatun iyo alfaaddaasa ka mid ah marka raggaas sidaasuu u sheegay saxaabiguna waa anas saxaabada yuu dhammaan wada cuduul weeye xadiikaasi marka waa xadii xasan ah ragga dhammaantiis waa raggii xadiidka saxiixa ah laakiin muusa ibnu khalaf yani midka uu ku sheegay xaafid ibnu xajar inuu yahay yani inuu ku sheegay muusa ibnu khalaf saduuqun caabidun lahu awhaam ninkaasaa xadiidkii hoos u riday darajadiisii marka wuxuu noqonayaa martabadii saxiixa ma gaaraya wuxuu noqonayaa yani martabat alxasan buu noqonaya sidaasaa marka faariqa udhexeeya ayuu noqonayaa bayna alxasan wa bayna asaxiix qaala naadim raximah llah walxasanu almacruufu ka la garanayo weeye uruqan min jihati uruq almacruufu uruquh uruqda wuxuu ujeedaa sheekhu asaaniiddii buu ujeedaa sanadkiisaa la garanayaa buu ujeedaa maxaa lagu garanayaa bilitiaal baa lagu garanaya inuu mutasil yahay baa lagu garanaya wahadad waxay ahaatay rijaaluhu ragga soo warinaya xadiikaas rijaal buu hadda sheegay shari laakiin maaha rag inay noqdaan dumarna way noqon karaan eh, dumarna way noqon karaan waqadad rijaaluhu ay ruwaatuhu kuwa soo wariyeyna waxay noqdeen ay mushtahiriina kuwa caan ah kuwa caana maxay ku caanbaxeen waxay ku caanbaxeen bilcadli waaldabdi cadaalad iyo xifdi bay ku caanbaxeen laa ka saxiix ishtaharat laa ka ishtihaari rijaali asaxiixi oomaysan caanbixin siday u caanbaxeen raggii soo warinaya xadiidka saxiixa ah yani marka dabdiga laga eegayo kuwa soo wariyey xadiidka saxiixa ah waxaan sheegnay inay yihiin nin kasta waxaa shardiga inuu yahay taamu dabdi ishtaharuu bidabdi waalcadaala laakiin dabdiga waxaa shardiga inuu yahay taamu dabdi laakiin xadiidka xasankaa ninka soo warinaya yani waxa weeyaan wuu caanbaxay laakiin oomuusan caanbixin siduu u caanbaxay ninka soo wariyay xadiidka saxiixa ah bimacnaa dabdiga wuu ka hooseeya baa loo jeedaa saasuu marka sheekhu u leeyahay laa ka saxiix ishtahara ay laa ka ishtihaari rijaali asaxiix xadiidka saxiixa ragga soo wariyey say u caanbaxeen oo ugu caanbaxeen bilcadli waabdi wa taami dabdi sidaa maahana way ka hooseeyaan marka xadiidka eh, xasanka warkiisu iska fara badan yahay alimaamu adahabi raximah allahu tacaala ayaa ku odhanaya kitaabkiisa muuqidada tacaariifta faraha badan oo culimmadu ay sheegeen yani markuu yani wax ka mida sheegay wuxuu yidhi uma laa taطmac ha damaacinoo ha rajayn biana lilxasani qaacida xasanka inaad u hesho qaacido tandariju kul axaadiii alxisaani fiiha xadiidka xasanka oo dhan hal qaacido inuu soo hoosgalo inaad hesho arrinkaa ha rajayn buu sheekhu yidhi faana calaa iyaasin min dalik anuu arrinkaaba ka quustay buu sheekhu yidhi faana calaa iyaasin min dalik fakam min xadiiin taradada fiihi alxufaadu badanaa xadiid ay yani markaa ka shakiyeen culimmadu hal huwa xasanun aw daciifun aw saxiixun bal ilxaafid alwaaxid yataghayaru ijtihaaduhu fi alxadiii alwaaxid hal xadiid baa yani yani hal sheikh ama hal xaafid ku taradudaya oo wuxuu ka shakinayaa muxuu noqonayaa fa yowma yasifuhu bisixa wa yowma yasifuhu bilxusni maalin wuxuu ku sifaynayaa inuu saxiix yahay maalina wuxuu ku sifaynaya inuu yahay xasan wa rubama istadcafahu inuu daciif ku xukmana waa suurtagal buu sheikhu yidhi qaala الnaadimu raximah اllah wkul ma can rutbat اlxusni qasur fahuwa الضaciif wahuwa aqsaamu kuhur wakul maa xadiid dhammaantii qasura ka gaabtay can rutbati اlxusni xasanka martabadiisa fahuwa kaasi aldaciifu daciif weeye wa huwa asaguna aqsaamun qaybo weeye aqsaamtaasoo kuhur fara badan wahuwa aqsaamanna waa loo soo wariyey wahuwa asagu yani aqsaaman min jihati aqsaam kuhun waa fara badan yahi halkan sheekh wuxuu ka gelayaa qaybtii saddexaad marka xadiidka loo qaybiyo saxiixun wa xasanun wa daciif wuxuu ka soo baxay saxiixii iyo xasankii alqabuul waa cadam daciifku xagga luqada waa did اlqawiyi qawi buu ka soo horjeedaa aciif wuxuu ka soo horjeedaa qawi daciif wax taag daran weeye qawiguna wuxuu noqonayaa yani markaasi wixii xoog leh tacriifka sheekhuu noogu tacriifiyey wuxuu ku raacayaa ibnu salaax wuxuu ku raacayaa markaasi xaafid alciraaqi iyo iyo ibn daqiiq alciid eh, wuxuuna noqonayaa waa xadiidka yani markaasi martabada xasanka ka hooseeya oo xadiidka xasankaa sifadiisii laga waayey daciif buu noqonayaa culimada qaar ka midna ah waxay odhanayaan maya waa midka laga waayey yani sifadii lagu yaqaana xadiidka saxiixa iyo xasanka ah kii laga waayey baa daciif la yidhaahdaa maxaa faariqa udhexeeya faariqa udhexeeya wuxuu noqonayaa yani qolo waxay jamcinayaan saxiixa iyo xasanka yani xadiidkii xasanka ahaa ifaadkisaxiixa sifaatka lagu yaqaanay iyo xasanka sifaatka lagu yaqaanay xadiidka laga waayo daciif buu noqonaya qolana saxiixa way iska daynayaanoo waxay leeyihiin sifaatkii xasanka lagu yaqaanay xadiidka laga waayo daciif buu noqonaya saa marka macnada wuxuu noqonayaa haddiiba laga waaya sifaatkii xasanka saxiixa in laga waayana min baabi wlaa marka saxiix inay sheegaan waaba iska daayeenba sheekhu marka taasuu ku socdaa kaasaana fiican eh, xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa markuu tacriifinayo yani annukat cala kullu xadiiin lam tajtamic fiihi sifaat alqabuul kullu xadiiin lam tajtamic fiihi sifaat alqabuul xadiid kasta yani markaasi oo aysan ku kulmin sifaatkii qabuulka xadiidka lagu aqbali lahaa xadiid kastooo aysan ku kulmin wuxuu noqonayaa daciif buu noqonayaa marka kaasaa ka sii wanaagsan heekhu midka uu yani tacriifta wanaagsan ayuu markaa ka mid yahay eh, ifaat qabuulkuna yani waxay noqonayaan sifaatka aan soo marnay oo xadiidka saxiixa iyo xasanka baan u soo marnay itisaalu sanad iyo cadaalat اruwaah iyo adab cadam الshuduud iyo cadam اlcila waxaa lagu darayaa markaasi alcaaid inda ltijaaj alcaadid cinda alixtijaaj yani markaasi waa inuu helaa xadiidka yani markaasi wax xoojiya cinda alixtijaaj marka la xujaysanayo waxaa loo yaqaana marka sifaatu lqabuul ayaa loo yaqaanaa sheekhu marka wuxuu inoo tacriifiyey xadiidkii daciifka ahaa wuxuuna inoogu tacriifiyey waa xadiidka ka ahaan xadiidka xasanka ah kadib sheekh wuxuu inoo sheegay inuu yahay aqsaam inuu yahay aqsaamtaasi way fara badan yihiin yani culimmadu eh, tirooyin bay sheegeen imaamu suyuuti raximah llahu tacaala aan wuxuu odhanayaa eh, culimada qaar ka mida ah waxay gaarsiiyeen labiyo afartan qaybood bay gaarsiiyeen xadiidka daciifka ah qaybihiisa qaar waxay gaarsiiyeen saddex iyo lixdan bay gaarsiiyeen eh, sheekha la yidhaahdo almanaawi yani wuxuu gaarsiiyey ilaa qisman ayuu gaarsiiyey waa marka laga eego caqlan marka loo ictibaariyo weeyaan laakiin marka wujuudkii inta la helay marka la eegay wuxuu waxaa la gaarsiiyey siddeetan ayaa la gaarsiiyey imaamu suyuuti marka wuxuu yidhi waqad kuntu aradtu bastahaa fi hada sharx waxaan doonay buu yidhi inaan faahfaahiyo uma raaytu shaykha slaam qaal waxaan arkay shaykhuislaam ibnu xajar buu ujeedaa suyuui baa ohanaya ibnu xajar baan arko oranaya ina dalika tacabun laysa waraa'ahu arab in la tirtiriyo xadiidka daciifka iyo qaybihiisa waa un markaasi qofku inuu isdaalinayo wax markaa faa'iido ku suganna iyo markaas maqsado ku suganna ma uu jiro falidalika cadaltu can taswiidi alwraaqi bitasطiirihi markaasaan iska daayay buu yidhi inaan markaa warqadaha ku qorqoro warqada ku madmadoobeeyo qoraalka aan tirtirinayo waan iska daayay buu yidhi hadalkaa xaafid maxaajir markaa arkay inaan wax faa'ida ku jirin saas si la mid ah u odhanayaa asakaawi raximah ullah wuxuu odhanaya waqad khaaba hayru waaxidin miman lam yaclam hada shan shaniga cilmigan kuwaan markaa aqoonta aanu lahayn way dhex galeen buu yidhi fatacibuu wa atcabuu ayana waa daaleen dadkina way daaliyeen buu sheikhu yidhi marka saasay culimmadu tilmaameen inuu fara badan yahay in markaa lasii dhexgalana markaasi oo aad loogu sii fogaadana inaan faa'iido badan aysan ku sugnayn xadiidku inuu daciif noqdo laba sabab baa keena laba sabab ayuu markaa u noqonaya labadaas sabab mid waxaa weeyaan saqtun fi sanad sanadkii xidhiidhay can fulaan can fulaan inay cidu ka dhacdo cidu ka maqnaato saqtun fi sanad baa la yidhaahdaa sababka labaad oo keena waxaa weeyaan dacnun fi raawi raawigii in wax laga sheego raawigii in wax laga sheego labadaas sabab ayaa markaasi xadiiku inuu daciif noqdo ayaa keena labadaas mid ka mida axaadiista daciifkana yani mid kastoo ka mida labadaa mid ka midunbuu u noqonaya ima waxaa ku sugan saktun fi raawi wa ima anun ima saktun fi sanad baa ku sugan wa ima acnun fi raawi ayaa ku sugan labadaa mid ka mida unbaa ku sugan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wkulu ma xadii dhammaantii qasura ka gaabtay can rutbati alxusni xasanka rutbadiisa iyo mansiladiisa iyo darajadiisa xadiid kastoo ka gaabta ah fa huwa kaasi addaciifu daciif weeye wa huwa asaguna kaura wa huwa asaguna aqsaamun qaybo weeye kaura wuu fara batay ama wa huwa asagu aqsaaman min jihati aqsaam kaura wuu farabatay oo markaasi tamyiiz laga dhigo ka soo hormaray caamilkii wacaamil atamyiizi qadi mulaqan wاlficlu du tasriifi nasran subiqa yani tamyiizku yani caamilku waa inuu ka soo horeeyaa laakiin hadduu ficilku mutasarif yahay axyaanan way bannaan tahay in tamyiizku soo hormaro oo caamilkiisa oo mutasarif uu ka soo hormaro waxay isweydiiyaan culimmadu xadiidka hadduu daciif noqdo miyay bannaan tahay in markaasi dadka loo sheego xadiis daciif ah ama lagu camalfalaba culimada qaar ka mida way banneeyeenoo waxay yidhahdeen fadaa'il acmaal yacni markaasi waa iska bannaanta culimada qaarna shuruud bay ku xidheen afar shardi bay sheegeen xadiidka daciifka marka lagu camalfalayo yacni afar shardi bay u dhigeen shardiga kood waxa weeye meesha loogu camalfalayo an takuuna fii fadaa'il acmaal fadaa'il acmaal waa inuu ku saabsan yahay targhiib iyo tarhiib midda labaad waxaa weeye xadiidka dacfigiisu waa inuusan darnayn dacfiga hadduu darnaado yani markaasi lagu camalfali mayo shardiga saddexaad waxaa weeyaan waa inuu soo hoosgelayaa xadiidkaasi asal caam ah asal caam waxaa loo jeeda yani waa inay jiraan nusuus kale oo mawduucaasi ka warramaysa maalan xadiis daciifa kusoo aroora birulwaalideynka yani waa bannaan yahay bayli in la soo wariyo limaada nusuus fara badan oo ka warramaysa birulwaalideynka ayaa jirta xadiid daciifa ku soo arooray maalan salaaday fadligeeda waa la warin karaa bay leeyihin lanna nusuus fara badanoo aayaadii axaadiidba leh ayaa ku soo aroortay fadliga salaada marka asal caam ah waa inuu hoosgelaya waa shardiga saddexaad weeye ka afaraad waxa weeyaan qofka yani markaas sheegaya waa inuusan aaminsanayn inuu sugan yahay yani waa inuu aaminsan yahay inuusan sugnayn ayb marka shuruuddaas ayay sheegeen laakiin sida culimada muxaqiqiintu ay tilmaameen waxa weeyaan lamana soo yani markaasi lama warin karo ilaa in la caddaynayo yani dacfigiisa mooyaane oo xadiid markaas sheegto daciif ah. inaad leedahay xadiidka noocaasa waa daciife saa u ogaada saa un bay u bannaantahay bay culimmadu yidhaahdeen in loo soo wariyo marka in cala ilaaq laska wariyo isagoon la caddaynayn dacfigiisa ama lagu camal falo midna ma bannaana maxaa yeelay axaadiis saxiixa ayaa markaa qofka ku filan oo kaga filan xadiis daciif ah farqina uma dhexeeyo yani markaasi axkaamta iyo diintu markaasi farqa uma dhexeeyo wixii ku saabsan axkaam iyo wixii ku saabsan caqaa'id iyo wixii ku saabsan altarkiib waltarhiib waa isku mid weeyaan cidda farqigaa keentana ama farqigaa tirahda farqi baa u dhexeeya oo tarkiib watarhiib waa ku bannaan yahay kuma bannaana axkaamta kale yacni burhaan iyo daliil iyo xujo marka sidaas ayay culimmadu ku tageen sheekha la yidhaahdo jamaaludiin alqaasimi wuxuu yidhi waالظaahiru anahu madhab اlbukhaari wa muslim yani sida daahirka waxa weeye sidaasi inuu in la diido inuu yahay madhabka imam اlbukhaari iyo muslim kadalika inuu yahay madhabka ibnu xasmi alظaahiri imam الshawkani raximah اllah a'immada mucaasiriinta yani imam اlalbani iyo markaasi sheekh ibnu cuthaymiin iyo culimo kaleba sidaas ayay markaasi mareen iyagoo markaa tilmaamaya in xadiidka daciifka aysan bannaanayn in la wariyo ila libayaani dacfih camalfalna markaasi uusan ku bannaanayn qaala الnaadimu raximah اllah wma udiifa lilnebi اlmarfuucu wma litaabicin huwa اlmaqطuucu wma xadiidka udiifa loo tiiriyey lilnabiyi ila اnebiyi nebiga loo tiiriyey calayhi الsalaaةu wasalaam almarfuucu marfuuc baa la yidhaahdaa wamaa xadiidkii udiifa loo tiiriyey litaabicin taabici loo tiiriyey huwa kaasi almaquucu maquuc weeyaan sheekhu wuxuu ka soo baxay aqsaamtii xadiidka asaxiix walxasan wadaciif halkan wuxuu ka gelayaa qaybo labaad qaybahani waa marka la eego yani cidda xadiidka loo tiirinayo oo loo nisbaynaya marka la eego ayuu sheekhu markaa inoo qaybin doonaa saddex baa loo qaybin doonaa halkan wuxuu ku sheegay labo cidda loo nisbaynayo xadiidka loo tiirinayo inay noqoto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo inay noqoto saxaabada iyo inay noqoto cid ka hoosaysa saddexdaas ayay markaa u qaybsamayaan eh, shariga hore wuxuu ku sheegay yani midka loo nisbeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi waxaa loo yaqaanaa almarfuuc marfuucna xagga luqada waxaa la yidhaahdaa maa rufica calaa hayrihi xisan kaana aw macnan yani waa wixii laga sarraysiiye hayrkiis yani sarraysinta ha noqoto mid xisi ah oo markaasi la arkayo ama ha noqoto mid macnawi ah xadiidka loo nisbaynaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa marfuuc loo leeyahay liirtifaaci darajatih martabadiisaa sarraysa martabadiisa ayaa sarraysa oo yani inay martabadiis sarraysana waxaa tusinaya nebi maxamed baa loo tiiriyey calayhi الsalaatu wasalaam mar haddii nebi maxamed loo tiiriyey oo loo nisbeeyey yani waxaa sarraysa martabadiisa iyo booskiisaa sarreeya saasaa marka marfuuc loo leehay xaggaas waa agga luqada xagga isilaaxa waxaa lagu tacriifiyaa ma udiifa ila الnabiyi salى اllahu alيه wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin khalqiya aw khuluqiya wa sawaaء adaafahu saxaabiyu aw hayruhu yani wuxuu noqonayaa waa xadiidka loo tiiriyey nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam yani min qowlin tiirintaasi loo tiirinayo shaygaa nebi maxamed loo tiirinayo calayhi الsalaatu wasalaam ha noqdo oraah oo waxaa la leeyahay nebi maxamed baa sidaa yidhi calayhi الsalaatu wasalaam saaliisuna wuxuu noqonayaa xadiidkii aan shalay baa soo aragnay xadiidka macruufkaa inama alacmaalu biاniyaat oo saxaabigu wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alay waslam yaquul inama alacmaalu biاniyaat marka waxa la ohanaya waa marfuucun qawliyun baa la odhanaya nebi maxamed baa loo kor yeelay calayhi الsalaatu wasalaam waana qawli waa oraah nabigaa sidaa yidhi baa leeyihi ayib wuxuu kaloo noqon karaa shaygaa nebiga loo tiirinayo calayhi الsalaatu wasalaam ficil buu noqon karaa sida yani markaasi xadiidka fi اlbukhaari wa muslim min xadiidi caaisha kaana الnabiyu salى اllahu alay wasalam yusallii qabla اlfajri rakcatayn nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tukada salaadda subax ka hor laba ragcadood buu tukan jiray marka waa waa marfuuc nebigaa loo kor yeelay calayhi الsalaatu wasalaam waana ficil oo wuu sameeyey baa la yidhi nooca saddexaad wuxuu noqonaya aw taqriirin waa nabiga waxaa loo nisbaynaya waa taqriir taqriirku wuxuu noqonayaa tusaalihiisu xadiidka ibnu cabaas fii saxiix albukhaari wa muslim khaalid bnu waliid ayaa wuxuu cunay baasha loo yaqaano adab ayaa wuxuu ku cunay cinda nabiyi calayhi salaatu wasalaam fa aqarahu walam yunkir calayhi nebigu waa sugay arrinkaasoo kuma inkirin oo ma odhan iska dahaacuna nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam markaasna waxaa la odhanaya marfuucun taqriiriyun baa la odhanayaa nebigaa loo nisbeeye calayhi salaatu wasalaam waana taqriir oo agsaa lagu sameeyey nebiguna ma diidin wuxuu kaloo noqonayaa yani sifa waxaa nabiga loo tiirinaya calayhi salaatu salaam tilmaan abuur ah ayuu noqonaya sida xadiidka jaabir ibnu samura fii saxiixi muslim wuxuu saxaabigaas yidhi kaana nabiyu sal allahu alay wasalam ashkala alcaynayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ashkala alcaynayn indhihiisu yani caddaan iyo casaan bay isugu jireen ashkal alcaynaynku waxaa weeyaan xumratun fii bayaad ashkalku waa xumratun fii bayaad waa casaan iyo caddaan isku jiro weeyaan marka waa sifo yani markaa khalqi oo abuur ah weeyaan wuxuu kaloo noqonayaa aw khuluqiya sifo yani dabeecad ah sida xadiidka anas fi saxiixayn nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kaana rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam axsana annaasi khuluqaa marka waa sifo yani khuluqiya weeyaan ciddaa nisbaynaysa oo odhanaysa nebiga yani u nisbaynaysa xadiikaas saxaabi buu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa cid ka hoosaysa taabici ama cid aan ahayn saxaabi iyo taabici ayuu noqon karaa sanadku wuxuu noqon karaa mutasil dhammaantii wuxuu kaloo noqon karaa mid markaasi aan mutasil ahayn intuba markaasi marfuuc ayaa la odhanaya marka tacriifkaas ayuu yeelanayaa xadiidka yani marfuuca ah waxaa la isweydiinayaa xadiidka marfuuca ah muxuu noqonayaa yani markaasi saxiix mase xasan mase daciif keebuu noqonayaa waxay culimmadu odhanayaan yani waxaa la eegayaa sanadkiisa la eegayaa fii alisnaad ayaa loo eegaya cala aliطlaaq laguma xukumaya xadiidka marfuuca inuu yahay xasan ama saxiix ama daciif laskagama xukumayo sanadkiisaa la eegaya marka la eego sanadkiisa wuxuu noqonayaa ama saxiix buu noqonayaa ama xasan ama daciif qaala naadim raximah llah wamaa eh, xadiidka udiifa loo tiiriyey lilnabiyi ila nabiyi sal allahu alay waslam nebiga almarfuucu marfuuc baa la yidhaahdaa wamaa xadiidka udiifa loo tiiriyey litaabicin ilaa taabicin taabici loo tiiriyey huwa kaasi almaqtuucu maqtuuc baa la yidhaahdaa kaa dambe oo maqtuuca insha allah darsiga dambe ayaan ku sharxi doonnaa hada wabilahi towfiiq wsal allah wslm ala nabiyina muxamed